بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد cashirkeenna afraad ee kitaabka arbiciin annawowi waxaynu ka bilaabi doonaa in sha allahu tacaala xadiidka labaad xadiidka labaad cunwaankiisa waxaa la yidhaha maraatibu diin wuxuu ka hadlayaa saddex qodob oo diinta islaamka oo dhani ay ku dhammaystiran tahay arkaanul islaam wuu inooga hadli doonaa xadiidkani arkaanul iimaan isna wuu inooga hadli doonaa xadiidkani alixsaan walikhlaas iyagana waa ka hadli doonaa ilaa gebagabada adduunyada oo qiyaamada ah astaamaha lagu garanayo ayuu si toosa ah uga hadli doonaa xadiikani xadiikani waa xadii aad iyo aad u culus ama u weyn oo runtii muhiimadiisa leh culimada qaarkood waxay yidhaahdeen xadiidkan markay eegeen sunnada rasuulka iyo axaadiista rasuulka xadiidkan oo quri haduu ku jiri lahaa muslimiinta waa ku filaan lahaa bay yidhahdeen xadiidkani waayo wuxuu ka tegayba ma jiro bay yidhaahdeen low lam yakun fii haadihi alarbiciin culimada qaarkood waxay idhahdeen arbiciinka haddii xadiidkan oo qura laga dhigi lahaa culimada qaarkoodna waxay idhahdeen sunnada rasuulka oo dhan hadduu xadiidkan oo quraba noqon lahaa wax alla wax ummadda ka maqan ma jireene halkan ayay ku dhammaan lahay diintao dhan halkan ay ku dhan tahay xadiidkanay diinta oo dhan ay ku dhan tahay aadaabtii way ka muuqan doontaa dadka markaad la tacaamulaysa aadaabtaad la tacaamulaysay arkaanulislaamkii wuu ka muuqan doonaa arkaanuliimaankii wuu ka muuqan doonaa ixsaankii iyo ikhlaaskii waa ka muuqan doonaa ilaa waxa weeye qofka caalimka ah iyo qofka ardayga ah xidhiidhka udhaxeeya way ka muuqan doonaan oo ardayga iyo sheekhiisu siday u xidhiidhayaan xadiidka way inooga muuqan doontaa hadduu rabbi ogolaado nebi maxamed akhlaaqdiisii iyo dhaqankii uu rasuulku lahaa sala allahu calayhi wasalam xadiidka wuu inooga muuqan doonaa nebi maxamed dadka lagama geran jirin dadka ayuu qof kamida ahaayo ku dhex jiri jiray ilaa markii dambe saxaabadu yidhaahdeen rasuulka aynu samayno meel yaroo gaara oo yaro taaga aynu u samayno oo uu fadhiisto markii dambe ayaa meel yaroo gaara rasuulka loo sameeyey sal allahu calayh wasalam laakiin dhaqanka hore saxaabada waaxid kamida ayuu ahaa lama kala garan jirin xataa hijrada markii eh, abibakar iyo rasuulku ay soo hijroodeen ree madiine markay tageen dadkii aan garanayn abibakar bay moodayeen rasuulka abibakr bay moodayeen markii dambe ayuu abibakar intuu istaagay ayuu rasuulka cadceed kulul baa jirtay oo gu'iisa uga hadheeyey markay arkeen abibakar oo rasuulka u hadhaynaya oo gu'iisa u hadhaynaya oo cadceedda uga hadhaynaya ayay ree madiyin fahmeen rasuulku kuu yahay qaar badanoon dee horay usii arag baa jiray haddaba dhaqankii rasuulka sal allahu calayhi wasalam iyo nebi maxamed qaabka uu dadka ula noolaan jiray ama uu ula dhaqmi jiray xadiidka way inooga muuqan doontaa sheekhii weynaayee ciyaad la odhan jiray wuxuu yidhi cibaadadu inta qaybood ee ay ka kooban tahayba isla xadiidkan waa laga helayaa buu yidhi cibaadada daahirada ah waa laga heli sida salaada iyo waxa muuqan kara cibaadada qalbiga ku tacalluqa sida ixsaanka iyo iimaanka iyo iimaaniyaadka iyo bachiga rumayntiisa iyo qiyaamada waxyaabaha qalbiga xidhiidhka lalana waa laga helayaa cibaadada qowliga ee carabka lagaga hadlae dadka la maqashiiyana sida tawxiidka oo kale xadiidkan waa laga helayaa saddexda qaybood ee cibaadada loo qaybiyo wax jidh laga sameeyo iyo wax carab laga sameeyo iyo wax uurka laga aamino saddexdaasaa diinteenna ama cibaadadeenna loo qaybiya saddexdaba xadiidkani wuu koobsaday oo qaadil wuxuu leeyahay saddexdaba waa laga soo helayaa buui cibaadada mar kale markaynu eegno waxaa loo qaybiyaa qayb la yidhaah waa bedani oo jidhkaa sameeya sida salaada oo kale iyo qayb la yidhaa waa maali oo hantida ayaa laga sameeyaa oo laga gudaa sida zakada oo kale iyo qayb la yidhaa waa murakabo waa naf iyo maal laysku geeyey sida xajka oo kale saddexdaana waa loo qaybiyaa cibaadada wax jidhka uuni sameeyo iyo wax xoolaha laga sameeyo iyo wax naf iyo maal laysku geeyey laga sameeyo sida xajka oo kale xajka naftaadana waad kaxayni xoolahaagana waad qaadan haddaba xadiidkani saddexdaa kale haddii la eego ee diinta loo qaybiyo saddexdaana waa laga helaya dhinacaa kale haddaynu eegno waxaa la ogyahay waxaba laga qorayba saddexda qaybood ee xadiidku uu ka hadlay waa iimaanka iyo islaamka iyo ixsaanka saddexda qodob kitaab keliya ayaa laga alifay oo isla sheekheenna ayaa ka qoray siduu inankiisu sheegay qaadi ciyaad kitaabka wuxuu u bixiyey almaqaasid xisaan fi ma yalzam linsaan almaqaasid xisaan fi ma yalzam linsaan waa isla xadiidkan ayaa keligii kitaab laga dhigaya almaqaasid xisaan loo yaqaan xadiidkana keligii kitaab ah sheekheenii qurdubi waa mufasirkii weynaa alimaam lqurdubi abulcabaas axmed ibni cumar waa sheekh maalikiya wuxuu leeyahay anigu waxaan u haystaa qurdubi haddii faatixada umulqur'aan la yidhaa buu yidhi faatixadu haddii umulqur'aan loo bixiyey qur'aankaba tii asalka u ahayd haddii la yidhi oo qur'aankao dhani faatixadu sharxaya haddii la yidhi anna waxaan u haystaa buu yidhi sunnada rasuulkao dhan inay xadiidka sharxayso imaamulqurdubi baa leh xadiidkani magac buu leeyahay magiciisa ha la siiyo magiciisu waa waa ummu sunna baa la yidhi xadiidkan buu yhi ummu sunna xadiidkan haddaba waa xadiiu cumar radia allahu tacaala canhu ummu sunno aynu u bixinno halkii faatixadaba ummulqur'aan looga bixiyey tabtii oo kale aynu samayno ummu sunna aynu xadiidka nidhaahna buu leeyahay xadiidka waxa taqaanay xadiid marka la eegayo ama axaadiista marka la eegayo waxaa axaadiista laga dhigaa marka hore saddex waa laga badiyaayo waa saddex qaybood axaadiista rasuulku sala allahu calayh wasalam waa aqwaal oo nebi maxamed waxa uu ku qowlay aqwaasha nebi maxamed baa xadiis la yidhaahdaa sida xadiidkeennii hore oo kale nebi maxamed baa ku qowlayey oo waxaynu nihi qaala samictu rasuula allahi sal allahu alayh wasalam yaquul ayuu cumar yidhi inama alacmaalu biniyaat ereygan laynoo soo guriyey rasuulkaa ku hadlay xadiidka waxaa kaloo loo yaqaanaa dhaqanka rasuulkana xadiis baa la yidhaahdaa nebi maxamed waxa uu sameeyo yuuna kuba hadline xadiis baa la yidhahyo waa la deliishadaayo ummadda waa loo keenaa waayo rasuulkii baa sameeyey baa la odhanaya nebi maxamed waxyaabaha lagu tilmaamo ee lagu sifaynayana xadiis waa loo yaqaanaa haddaba cumar binu khaaab baa hadlaya cumar binu khaaab ayaa hadlaya wuxuuna odhan doonaa nin baa noo yimid ninkiina way nooga hadli doonaa nooca uu yahay iyo tilmaamaha uu leeyahay iyo su-aalaha uu markiiba rasuulka ku bilaabay iyo qaabka uu hor fadhiistay iyo cumar binu khaaab xadiidkan isagaa inoo waramaya wuxuu leeyahay anagoo rasuulka la joogna ayuun inoo yimid bal cumaran eegno cumar horeynu usoo sharaxnay oo xadiikii hore ayaan kusoo sharaxnay sidaa darteed hadda halkan ku sharxi mayna mar labaad an cumara cumar waxaa laga wariyey radia allaahu allaha ka raalli ahaada canhu xaggiisa allaha ka raalli ahaade aydan mar labaad aydan mar labaad maxaynu u leenahay waa markii koobaad xadiidkii hore ayuu ahaa cumar bin lkhadaab arbiciinka laba xadiid buu ku leeyahay labada xadii waa xadiidkaa hore iyo xadiidkan aynu hadda marayno xadiid saddexaadoo dambe inoogu iman maayo labadaasoo qura ayuu ku leeyahay cumar can cumar waxaa laga wariyey radiallaahu allaha raalli ahaado canhu xaggiisa allaha ka raalli ahaada aydan waan ku noqonayaa mar labaade qaala wuxuu yidhi cumar baynamaa wakti naxnu anagu cinda rasuulillaahi rasuulka ilaahay agtiisa aanu nahay sala allahu calayhi wasalam xilli aanu nebi maxamed la fadhinno ayuu cumar yidhi halkaa waxaa laga qaadanayaa cumar markuu leeyahay wakti aanu nebi maxamed la fadhinay rasuulku sida boqorada ma ahayn dad albaabkiisu uu xidhan yahay nebi maxamed albaabkiisu cid kaste waa u furnaa rasuulka dhaqankiisa waxaa ka mida oo la yaab lahaa islaan adduunyada aan magac ku lahayn oon maal lahayn oon maxaanku idhaha meel reer adag xataa aan ka soo jeedin oo wax lagu doorto oo la garanaya ayna jirin ayaa intay rasuulka la hadasho ayuu rasuulku isku taagi jiray markaasuu rasuulku u sheekayn jiray markaasuu rasuulku ilaa inta ay islaantaasi sii daynayso ama ay ka dhammaanayso lagama yaabo inuu ka dhaqaaqo waa waa dhaqankii nebi maxamed sal allahu calayhi wasalam qof aada u macaan oo u akhlaaq wanaagsan buu ahaa rasuulkeennu waxaa lagu garanayaa saxaabada lagama geran jirin markuu la fadhiyo nin isweyneeye ma ahayn oo iskibriya ama isqaadqaada ma ahayne dadkanuu la fadhiyo oo nin kamida ah, ayuu rasuulkeennu ahaa saasuu cumar u leeyahay baynamaa naxnu cinda rasuulillaah baynamaa wakti buu yidhi naxnu anagu cinda rasuulilaahi rasuulka ilaahay agtiisa aanu fadhino kamaanaan fogayna rasuulkaanu la fadhinay buu leeyahay halkan laba erey ayaa ku sugan erey waxa weeye kutubta qaar baynabaabay qoraan baynamaa waana sida badan ee saxiixa ah weeye kutubta qaarna maadaasay ka tagaanoo baynaa ayay qoraan baynaa maadaa kaafaa loo yaqaana ama dhuljiifka tii carabiga la odhan jiray weeye erey caamil ah ayay u timaadaa shaqadiisayna u diidaa hadda baynadu mudaaf bay ahayd maadaa marka lagu dare bayna maa la yidhaa mudaafun ilayhigii unbay u diideysaa wax kale ma qabanayso baynadan mudaafun ilayhigeegii ayay u diidi waa mudaaf mudaafun ilayhigii loo diiday maadaana u diiday baynamaa naxnu ereyga naxnu ah waxaa loo isticmaalaa qofka kelidiihi wuu isticmaalaa ilaahay isagoo kelidiiya buu yidhi inaa nanu nalna inaa naxnu nazalna dikra wa inaa lahu laxaafiduun inaa naxnu naxnudaasi allah bay ku dhacaysaa qof keliyabaa naxnuda isticmaala labada qofna naxnuda way isticmaalaan dadka faraha badanina naxnu way isticmaalaan hadda nebi cumar binu khadaab markuu naxnu leeyahay saxaabo fara badan baa wehelinaysay sidaasuu naxnu u yidhi halkaa kutubta qaarkood waxay qoraan baynamaa naxnu juluusun bay qoraan juluusun waxaa laga yaabaa kutubtiinu inay qorayso baynamaa naxnu juluusun ereyga juluus ihi inta badan axaadiistan saxiixa ah matnigooga kuma qorna ereygaa juluusi waa jamcu jaalis laakiin hadduu idiin qorayo waxa weeye ereyga juluus ayn laga tagay ahayd wuu qorayaa soo maaha waa baynamaa baynamaa naxnu cinda rasuulilaahi bay ahayd juluuska inta badan culimada muxadisiintu waxay yidhahdeen lafdiga kumaanaan arag xadiidka baynamaa wakti naxnu anagu cinda rasuulilaahi rasuulka ilaahay agtiisa aanu fadhinno sal llahu alayhi wasalam waxaa la yidhi xadiidka waxyaabaha looga qasdo waxaa ka mida nebi maxamed in lagu saliyo mar kastoo magiciisa la sheego ha aamusin rasuulka ku sali waa cibaado haddaad niyaato ajrigeega ilaahay uu ku siinayo baynamaa naxnu anagu cinda rasuulilaahi rasuulka ilaahay anu ag fadhino sal llahu alayhi wasalam daata yowmin maalin maalmaha kamida welibana maalin maalmaha kamida maalin maalmaha kamida annagoo rasuulka la fadhina id dalaca calaynaa waxa nagu soo booday waxa nagu soo boo dalaca waxaa la yidhaahdaa si kada shayga kuugu soo baxa ayaa la yidhaahdaa id dalaca calaynaa waxa nagu soo baxay si kadaa welibana rajulu nin ninka oo shadiidu bayaadi hiyaabi maryihiisa caddaankoogu ay daran yihiin dhar aad u cad ayuu ninkaasi xidhan yahay ninka oo shadiidu sawaadi shacari timihiisa madowgiisuna ay aad u daran yihiin timihiisa madowgiisuna aad bay u darnaayeen halkaa haddaba cumar wuxuu yidhi annagoo rasuulka la joogna uunbuu si kadaa ah noogu soo baxay horta ninkani nin caadiya inuuna ahayn cibaarada cumar baynu ka garanaynaa ialaca buu yidhi alaca waa maxay ninkani nin dhul un ka yimid inuun ahaynu nin cir ka yimida dalacaaba kuu sheegaysa dalaca horta waa malakuljibriil ninkani waayo dalaca maxaa loo isticmaalaa dayaxaa loo isticmaalaa dalaca ama cadceedaa loo isticmaalaa dalacati shamsu cadceedii baa soo baxday baa la yidhaha laakiin qof caadiyo dhulkanuuna lama yidhaahdo dalaca cibaaradani waxay ku tusinaysaa qof caadiya inuuna ahayn qofkan mee shirka ka soo qayb galay ee yimid ialaca buu ku leeyahay haybad bay ku tusinaysaa haybad idalaca waxa nagu soo baxay buu yihi calaynaha dushayada rajulun nin ereygaa rajulun a tanwiinta ku jirtaa muxadisiintu laba macno ayay ku sheegaan qole tanwiinu tacdiim bay yidhaahdiinoo nin aad haybadiisa adan indhaha siin karaynin ood ka foorarsanaysid markaad aragto ayaa nagu soo baxay bay yidhaahdeen haybad bay tanwiintaasi sheegaysaa rajulun ragga qaarna waxay dhahdeen tanwiintaasi tankiir bay sheegaysaayo nin cid garanayaaba ayna goobta fadhiyin ilan dadku way isyaqaaniine cid garanaysaoo meeshaa fadhidaaba ma jira ninkan bay yidhahdeen tanwiintaa sheegaysa tankiirka ninkiibuu cumar tilmaamay wuxuu yidhi shadiidu bayaadi hiyaab dharkiisa cadaankiisa ayaa aad u adag xadiikan waxaa kaloo lagu wariyaa shadiidka in la tanwiiniyo oo laydhaha shadiidun uu daran yahay bayaadka markaa waa la godayaa bayaadu iyaabi dharkiisa cadaankiisa ayaa daran ama isku idaafe ama shadiidka tanwiini bayaadkana faacil uga dhig dhar cadcad buu xidhnaa maadaamu dhar cadcad buu xidhnaa la yidhi dharka cadcad xadiidka abi daawuud siduu inoo sheegay xidha baa layna yidhi dharka cadcad dadkiina dhintayna ku kanfa baa layna yidhi dharka cadcad oo qofku markuu dhinto dee kafanka mare madow lagama dhigo mara cad baa laga dhigaa inaguna marka aynu nool nahay maryaha cadcad inaynu xidhanno ayaa inoo wanaagsan malagaasina markuu u imanayay nebi maxamed iyo saxaabada dharka uu xidhnaa dharkaa cadcad buu ahaayee cumar uu tilmaamayo ee caddaanka aadka u badan uu ku tilmaamayo shadiidu sawaadi shacari halkaa shacar caynka waana la fadxiyaa waana la reebaa labada wejiba way jiraan shadiidu sawaadi shacari timihiisa madowgiisuna way daran yihiin buu ku yidhi nin timihiisa madowgooga aad ka yaabaysid oo basaas iyo boodh iyo waxyaabihii aan dee dadka safarka ah iyo dadka qariibka a ah lagu yaqaanay midnaba aan lahayn timihiisu aad bay u madow yihiin ayaa noo yimid haddaba laba arrimood ayaa meesha inooga muuqda sida aad arkaysiin arrin dhar cadcad inuu xidhan yahay baa la sheegay timihiisuna madow inay yihiin baa la sheegay timahaasi ma kuwa madaxaa mise waa kuwa gadhka labadaa midkeebay ahaayeen timahaa madow ee cumar uu inoo tilmaamayo isla xadiikani riwaayad kale uu leeyahay ayaa sheegay timahani timaha yihiin waa timaha gadhka timihiisa gadhka ayaa aad u madoobaa timaha madaxa ma ahayn sida xadiika kale ama riwaayada kale ay inoo sheegayso timaha gadhka aad u madoobaa haddaba waxaynu ka qaadanaynaa xadiikan waa malg horta sida inoo iman doonta waa malakuljibriil cumar wuu la yaabay wuxuu yidhi laa yuraa laguma arkayo calayhi ninkan dushiisa aharu safari safarku calaamadihii uu lahaa ereyga aar ah calaamad baa loo yaqaanaa ama raad baa la yidhaahdaa safarku calaamaduu leeyahe calaamadihii safarka ninkan laguma hayo inuu safar yahay ma muuqato buu yidhi cumar calaamadaha safarku waa maxay calaamadaha safarku waxa weeye luunkii haraadkii baahidii usgagii basaastii timahoo qofka dee bood iyo dhas yeesha waxa calaamadihii safar lagu yaqaanay horta ninkaa kama muuqdo waxaad moodaa inuu halkan uu noogu yimid kasoo maydhmaydhay baabaad moodaaba quruxda iyo dhalaalka iyo quruxda uu ku tilmaaman yahay laa yuraa laguma arkayo calayhi ninkaa dushiisa atharu safari safar calaamadihiisa laguma arkayo isla riwaayad kale ayaa jirta oo xadiiskani uu leeyahay oo halkaa laa yuraa uu ina yidhi la leeyahay laa naraa laa naraa kuma arkayno calayhi ninka dushiisa aharka waa la nasbinaya markaa waa la fadxinaya nara haddaa tidhaa laa naraa kuma arkayno calayhi ninka dushiisa athara safari safar calaamadihiisii ninkan kumaba arkayno ninkani musaafir ma aha saasuu cumar jamiye nin musaafira ma aha yaa balaaqo badan laa yuraa iyo laa nara ayaa balaaqo badan laa yuraada ayaa balaaqo badan haddaad laa naraa tidhaa annagu ma arkayno isaga iyo intii u dhadhawayda ag fadhiday waxaa laleeyahy aarmay odayaal ahaayeen indhuhu daciif ahaayeen iyaga dee dadka kale aarmay arki laha laa yuraa haddaad tidhaahdana waa majuulo cid arki karta oo ninkaa calaamad safar ku arki kartaa annaga iyo kayrkayo kuu dooniba ha ahaadee nin arki kara oo calaamad safar ku arki karayaa ma jiro saasuu macnuhu noqonaya laa yuraa calayhi aharu safar haddaa ninku malaha waa deegaan su-aashaasaa markaa meesha taalla kol hadduuna safar ahayn malaha waa deegaan taasuu haddana cumar ka hadlay walaa yacrifuhu ma garanayo ninkaa minaa annaga xagga yaga isagoo nagamida axadun qofna qof qura oo nagamid ah oo garanayaa ma jiro kol hadduu yidhi qof ma garanayo dee deegaannimadiibuu anfiyayaa hadduu deegaan yahay qof baa garan lahaa buu leeyahay waa cumar bin khaaab radia allahu tacaala canhu deegaanna ma aha safarna ma aha ninkani tilmaamihiisu tilmaamo laga yaabay oo amakaag noqday siduu cumar soo warinayo ayuu noqday xataa jalasa ilaayuu fadhiisto xataa jalasa laba macnaa xataada lagu macneeya ragga qaar waxay yidhahdeen xataa jalasa ilaayuu fadhiisto ilaayuu ilaayuu fadhiista haddaad tidhaa meeshan ereyaa ka xadfan bay ka dhigan tahay ragga qaarna waxay idhahdeen xataa jalasa wuu fadhiistay wuu fadhiistay oo xataada bimacnaa faa bay ka dhigeen xataa jalasa fa jalasa ayaad odhan ama xataa jalasa ilaayuu fadhiisto haddaad ilaayuu fadhiisto tidhaahdo riwaayooyin kale ayaa inoo sheegaya inuu salaamay markii uu soo gelayey muxuu ku salaamay asalaamu calayka ma odhan asalaamu calayka ma odhan wuxuu ku salaamay assalaamu calaykum nabi maxamed buu la hadlayay sida yaa muxameda dambe ka muuqan doonta ee nin markaad salaamayso ma asalaamu calaykum baad odhan mise calayka baad odhan calaykum baad jamac baad ka dhigi nin qura markaad salaamayso waayo sababtaad jamac uga dhigaysaa dee ninkan malaa'ig baa la socota wax ka qoraysa isaga iyo wixii dee malaa'ig iyo ciddii la socotayba salaan asalaamu calaykum baad odhan isaga iyo cidda raacsanba jamac baad kolkaa salaanta ayaad ka dhigaysaa sidaa malaguba uu u salaamay asalaamu calaykum uu u yidhi wuu salaamay haddana fastadana ma soo socdaa buu yidhi wuu u soo galay haddana rasuulka sida dee riwaayadda nasaa'i oo kale ay sheegayso wuxuu lahaa adnu yaa muxamed buu laha ma soo dhowaadaa muxamedow markaasuu rasuulku udnu soo dhawow lahaa markaasuu haddana ku celiyey adnu ya muxamed ma soo dhawaadaa muxamedow markaasuu rasuulku yidhi udnu soo dhawow markaasuu haddana ku celiyey adnu ya muxamed buu ma soo dhawaan karaa muxamedow markaasuu rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam udnu soo dhawow buu yidhi markuu soo dhawaaday xataa jalasa waa idankii uu qaatay ma garanaysaa gebagabadiisii xataa jalasa ilaa yuu fadhiisto ila nabiyi sala allahu calayhi wasalam rasuulkeenna ayuu la fadhiistay oo meel xabiibka u dhow ayuu fadhiistay halkaa ma ila nebiyi buu idiin qorayaa dhammaantiin ma ila nebi xataa jalasa ila nebiyi buu wada qorayaa miya ilaa ilaa baan raadinaya ma ilaa buu wada qorayaa sax wey xataa jalasa ilaayuu fadhiisto ila nebiyi nebiga ilaayuu la fadhiisto sala allahu calayhi wasalam ilaahay waxaynu uga baryaynaa naxariis iyo nabadgelyaba inuu rasuulkeenna huwiyo ama uu siiyo nebi maxamed ayuu la fadhiistay ninkii halkaa ilaada ibnu xajar markuu fasirayey wuxuu yidhi bimacnaa cind weeyaan buu yidhi bimacnaa cindo weeyaan ibnu xajar laakiin kuma waafaqsanina ka daaya waxba bimacnaa cindada ka daaya ibnu xajar masaladaa kuma waafaqsanine masaladaa waxa kalifay inuu ilaa bimacnaa cindo yidhaahdo erey soo socda ayaa kalifi doono oon ka hadli doono nebi maxamed ayuu la fadhiistay saxaabigii ninkii fa asnada wuu tiiriyey rukbatayhi labadiisa jilbood ayuu ku tiiriyey ilaa rukbatayhi rasuulka labadiisa jilib nebi maxamed sal allahu alayhi wasalam labadiisa jilib ayuu ninkii labada jilib labada jilib u saaray labadii jilib baa isgaadhay uusaa iskugu tiiriyey waa siduu ugu dhowaanayey weeye siduu ugu dhowaanayey ayuu labadii jilib afka isku saaray haddaba labada damiiree halkan ku jira muxadisiintu iskumay khilaafin faasnada rukbatayhi damiirkaa hore wuxuu ku dhacayaa ninkii rukbatayhi waa ninkiibaa labadiisa jilib tiiriyey ilaa rukbatayhidan dambana waxay ku dhacaysaa rasuulkeenna sal allahu calayhi wasalam rasuulkeenna labadiisa jilib ayuu ku tiiriyey damiirka dambana rasuulkuu ku dhici damiirka horena ninkuu ku dhici labadaa damiirinay sidaa u kala duwan yihiin layskuma khilaafin wawadaca wuxuu dhigay ninkii kafayhi labadiisa gacmood kafka waa intaa curcurka anidhaa kafayhi labadiisa gacmood wuxuu dul dhigay calaa fakhidayhi rasuulka labadiisa bawdyo ayuu duldhigay sal llahu alayhi wasalam haddaba labadan damiir wadaca kafayhi calaa fakhidayhi kafayhidu waa ninka labadiisa gacmood fakhidayhi waa labada bawdye e damiirkaasaa laysku qabtay fakhidayhi ibnu xajar wuxuu qaatay fakidayhidu inay isaga uun tahay isaga uun inay tahay lugihiisa ninkii labadiisii gacmood ayuu halkee saaray buu yidhi ayuu isla labadiisa jilibun saaray buu yidhi labadiisa jilibunbuu saaray saasuu ibnu xajar ku macneeyey wa wadaca wuxuu dhigay kafayhi labadiisa gacmood calaa fakidayhi labadiisa bawdyo uunbuu sidaa u duldhigay culimo kale waxay ku macneeyeen wawadaca wuxuu dhigay kafayhi labadiisa gacmood calaa fakhidayhi labada bawdiye ee rasuulka oo damiirka fakhidayhi rasuulku u noqonaya rasuulka labadiisa bawdiyo ayuu sidaa u duldhigay ibnu xajar waxaa ku kalifay inuu yidhaha rasuulka gacmaha ma saarin waa edebdaruu leeyahay waa edebdaro in nin arday ah intuu aayar nebi maxamed u galo uu labadiisa gacmood labada jilib rasuulka labada jilib bawdiye rasuulka saaro halkaa aniga waxa iiga muuqata buu yihi ibnu xajar edebdara inay ku jirto war aadaabtu waxay ku jirtaa qofku xishoodku wuxuu ku jiraa inuu gacmihiisa jilbihiisa saare eh ha la yidhaahdo gacmihiisa jilbihiisuu saaray buu yidhi halkaasuu ibnu xajar mariyey haddaba ibnu xajar warkiisu wuu fiicnaa oo waa runo dee ninka inaad taabato jidhkiisa gaadho waxaad ogtahay ixtiraamkaa adiga xaggaaga dee wax badan baa ayaad sheegan kartaa oo ibnu xajar ixtiraamkuu eegayey laakiin isla xadiikani riwaayad kaleu ku yimid baa jirta riwaayadda kale xadiidku uu ku yimid ayaa damiirka caddaysay oo wawadaca kafayhi calaa fakiday annabiyi baa la arkay calaa fakhiday annabiyi kolkaa ibnu xajar warkiisii ma yeelayno kol haddii riwaayad kale oo cad aynu aragnay oo tilmaamaysa bawdyuhu kuwii rasuulka inay yihiin sal allahu calayh wasalam kuwii naftiisa uu ibnu xajar ku macneeyey lagama yeelaya markaa ninku labadiisa gacmood nebi maxamed labadiisa bawdyood ayuu saaray riwaayadda kalaana caddaysay sidaasaynu u qaadanaynaa wa wadaca wuu dhigay kafayhi labadiisii gacmood ayuu dhigay calaa fakhidayhi rasuulka labadiisa bawdyood ayuu sidaa u saaray wa qaala markaasuu yidhi yaa muxamed buu yihi muxamedow ahbirnii can lislaam iiga waran islaamnimada intaynaan gaadhin haddaba yaa muxamed halkan horta waxa weeye waa malakuljibriil waxa malagu uu doonayo inuu ina baraana sawirka waxa la bixinayaa arday iyo sheekhiisu ay u tacaamuli karaan waa arday iyo sheekhiisii ayaa sawir laynooga bixinayaa marka ay u taxaamulayaan waxay culimmadu yidhaahdeen ninka muslimka ah ama ninka ardayga ah ama ninka caadigaa ah, ninka caadiga ah ee dad muuqda u gelaya ama u tegaya dad ama mas-uuliyiin ah ama maxaanku dha odayaal ah ama culamaau diin ah dad magacle ninka u gelaya inuu sii labisto ayaa wanaagsan diinteennu siday qabto waayo ninkani nebi maxamed buu u imanayey sal llahu alayhi wasalam rasuulkeennu u imanayey maxaa lagu tilmaamay markaa labiskiisii waxaa lagu tilmaamay dhar aad u qurxoon oo welibana u cad ayuu malagu soo xidhay dhar cadcad buu malagu soo xidhay sidaa ayay culimmadu waa in la labiste bay yidhaahdeeno ninku odhan maayo anu arday baan ahayoo adduunye ma haysta iyo waxba ma haysta iyo war maya dadka ka dhex muuqo ha lagu shaxaad yimaado adoon midh haysanin haddana ha lagu shaxaad yimaado waa inuu qofku isnuuriyo oo uu isdhalaaliyo ayaa muhiim ah sheekhii cizudiin ibnu cabdisalaam waa suldaan alculamaa ninka loo yaqaan culimadaba suldaankoogii baa la yidhi sheekh aad iyo aad ilaahay cilmiga diiniga ah u baray ayuu ahaa cizudiin ibnu cabdisalaam wuxuu yidhi anigoo dawaafka ku jira oo dawaafaya ayaan arkay buu yidhi muslimiin kaloo dawaafaysao dawaafka xumaynaysa aadaabtiisii meel kaga dhacday waan la hadlayo waxaan idhi buu yidhi khalad baad gasheene iska saxa waa la ii joojin waayey buu yidhi intaan markaan dawaafkaygii dhammaystay intaan baxay ayaan dharkii fuqahada lagu yaqaanay fuqahada dowladii muslimiintu dhar gaara ayay siin jireenoo loo ogolaan jiray fuqahada iyo cimaamado gaaray oo ninka xidha dee isaga wax la weydiinayo fatwada la weydiin jiray baa jiray dharkii culimada lagu yaqaanay oo marka hore uu sheekhu ka tawaaducayay uu lahaa culimo ma ihiiyo maxaanu xidhanayaa uu taagnaa dharkii ayuu soo xidhay dharkii markuu soo xidhay buu dawaafkii ku soo noqday nimankii uu marka dhoweyd la hadlay marka dhoweyd nimankii ula hadlay u lahaa war dawaafka aad meel kaga dhacaysiin ee diiday ayuu la hadlay war dawaafka aad meel kaga dhacdeen hagaajiya markaas yidh haye sheekh bay yidhahdeen haye nasax bay yidhahdeen kolkaa waxa wuxuu cisudiin leeyahay dharkan fuqahada lagu yaqaan een soo xidhay ayaa keenay buu yidhi dadkani inay hadalkayga usoo joogsadaan ama inay aqbalaan taa ayaa keensatay ayuu leeyahay waxa wanaagsan ninku isagoon islahayn culimaad ku biirtay iyo sheekh baa tahay toona dharka culimada haddii diinta nebi maxamed uu inoo keenay markuu baahinayo hadalkiisa dadku ay u joogsanayaan waxa wanaagsan baa la yidhahdaa dharka inuu xidho oo haybad qofku haybad uu yeesho si hadalkiisu uu dee dadku ay u qaataan ilain baahintii diinta ayaa la doonayaa gadhka xagga dharku wuxuu inoo sheegayaa nadaafadda iyo dee labiska fiican iyo qofka diinta inuuna meel xun inuuna isdhigin ayaa laynoo sheegaya agga garhku muxuu sheegaya talow garhku muxuu sheegaya garhkan madoobi madowga garhku isna cilmiguu sheegaya wuxuu sheegayaa ninka ardayga ah waxa aada ugu wanaagsan xilliga uu waxbaranaya intuu dhallinyarta yahay inay tahay dhallinyarnimada xilliga garhkaagu uu madow yahay ee dee nin dhallinyar a a tahay markaasaad wax baran kartaa waa qof kastaa wuu baran karaa macal qof weyn baa baran kara laakiin waxaa laga hadlayaa taxsiilka akmalka ah ka ugu dhammayska tiran dadaal badan waxaad bixin kartaa marka aad dhallinyarta tahay waxaa la yidhaha ummaduhu ama qofku noloshiisa wuxuu boos ku yeeshaa dhallinyarnimada halkuu isdhigo baa la yidhaahdaa halka dhallinyarnimadaadu ay ku dhammaato horta halkaasaad adduunka ka degantahaye ogow kolka intaa uu dhallinyar qofku yahay ayaa halkuu kolba isgeeyo iyo martabada uu samaysto iyo mansilada uu samaysto ayuu diyaarsanaya halkaasina dhallinyarnimada in cilmiga ragga baranaya ragga dhallinyarta ah in aad loogu dhiirigelinayo ayaa inoo muuqata waxaynu ka qaadan doonaa shan qadiyadood shan qodob oo islaynu ka fahmayno ayaa jira oo si toosa aynu uga qaadanayno kow ninka ummadda muslimiintaa u soo galaa inuu salaan la yimaad baa horta laga rabaa waayo malagu wuu salaamay riwaayooyinka kale sida inagu riwaayadii muslim ee cumar baynu haynaa xataa tii bukhaari ma hayno eeg bukhaari abi hurayru ka wariya isla xadiikan laakiin riwaayadan riwaayad ka duwan weeye kolkaa riwaayadaha xadiiska marka la doonayo malag ugu salaamay rasuulka haddaba ummad markaad u soo gasho adoo aamusanun ha soo geline waa inaad dhaqankan eegto malaga oo waa inaad salaam bixisaa assalaamu calaykum waa inaad tidhaahdaa markaa waa qodobka koobaad muslimiintu inay isa salaamaan qodobka labaad ee aynu ka qaadanayno waxa weeye qisada nebiga iyo malaga dhex martay markaad ummad meel fadhido u timaado hawlna aad u socoto ka ugu yar la hadli maysid majliska iyo goobtan aad timid qofka aad isleedahay wuu ugu mudan yahay qofka ayaad u tegaysaayo arinkaaga aad u gudbinaysaa laakiin hebelow hebel iigu sii gudbi ama hebelow hebel warkaa gaadsii ma aha aadaabtu sidaa ma ayo dhaqanka islaamku toona waa inaad qofka ugu mudan aad isleedahay majliskan isagaa ugu mudan waa inaad warkaaga gaadhsiisaa waayo malagu markuu saxaabadii u yimid dee kii ugu dhowaa dhegta waxuma saarinoo nabiga su-aashaa weydiii ma odhan wuu eegay majliskii nebi maxamed buu aaday markaa salawaatu rabbi wasalaamuhu calayhi waa qodobka labaad majaalista aad tegayso dadka ugu mudan ee ama cilmi ku mudan ama caqli ku mudan ama xil iyo mansib ku mudan ama jaah ku mudan dadkaa inaad u tagto ood kala hadasho arrinkaaga ayaa qodobka labaadeen ka qaadanaynana uu yahay qodob saddexaad ayaa jira markaad meel soo gasho sidii wax waalan uun daf soo odhan mayside alstidaan waa masalada saddexaad aan ka qaadanayno waayo rasuulka wuxuu ku lahaa sal llahu alayh wasalam malagu adnu ya muxamed buu lahaa adnu ma soo dhowaadaabuu lahaa maxamedow markaad majlis iyo meel timaado ogolaansho iyo inuu qofkaad u socotaa wakti kuu heli karayo inaad weydiiso ayaa muhiim ah wakti aan kugula hadlo ma ii haysaa waxa weye waxyaabaha aad ku qaranayso qofka bisil ee caqli ahaan iyo dhaqan ahaan iyo akhlaaq ahaanba u bisil ninku qabsanaya un maaho xuurto kugu qabsanaya waa ninku weydiinaya wakhti inaad hayso inuu kuu iman karo inuu kuu soo dhowaan karo isagoon dhib u haysanin su-aashiisa kolka waa inaad majlis markaad imanayso ama cid aad la kulmayso inaad weydiiso wakhti in lagu helayo waa qodobka saddexaad ee qisadan aynu ka qaadanayno qodobka saddexaad weeye masalada afraad ee isla qisada aynu ka qaadanayno istidaanka iyo idan dalabka mar uun waa inaadan ku gaabinin mar uun waa inaadan ku gaabinin eh sida malaguba nebi maxamed uu ugu celcelinayey adnu yaa muxamed muxamedow ma soo dhowaadaa buu lahaa markaasuu rasuulkuna lahaa sal allahu aleyh wasalam udnu markaasuu haddana rasuulku lahaa udnu markaasuu haddana rasuulku lahaa udnu soo dhowow buu rasuulku lahaa su-aal kastoo la weydiiyo sal allahu calayhi wasalam nebigu soo dhowow buu lahaa waata ta afraad isti'daanka inuu qofku ku celcelin karo uu odhan karo hadda wakhtiga intaan kaaga baahanay waa intaa hadda soo dhowaanshaha halkan aan joogo meel kasii dhow baan u baahanahay inuu odhan karo waxyaabaha su-aalaha noocaas oo kale ah kol haddii marka hore la qaabilay inuuna ka xishoonin ee marka kooaad hadii lagu joojiyo waa halkeyga oo waqti ma hayo lagu yidhaa laakiin hadii lagu qaabilay marka koobaad su-aalahaaga hala xishoon waxaa laga yaabaa adoo lagu qaabilay oo waqti lagu siiyey haddana inaad tidhaahdo waxaan u baahnaaba anigoon sheeganin baa noqday waana khada adi xaggaaga ka yimid markaa kolkaa takraarulas'ila ayaynu ka qaadanaynaa qofka markaad u timaado aad hawl ka leedahay uu kuu ogolaado inaad baahidaada dhinacyo badan ka eegi kartid ood dhinacan wax ka weydiini dhinacan wax ka weydiini kan kale wax ka weydiini oodan dhinac qura ku kaaftoomaynin ayaynu waa faa'iidada aynu ka qaadanayno ee afraad weeye faa'iidada shanaad ee isla qisada aynu ka qaadanayno waxaynu ka qaadanaynaa riwaayooyinka waxa ku soo arooray nebi maxamed saxaabada lagama geran jirin intaynaan eegin tawaaduca rasuulka sala allahu calayhi wasalam intaynaan xaggaa eegin waxaa la yidhaha qofka caalimka ah ama qofka odayga ah ama qofka mas-uulka ah ee ummadda xil u haya meel yar oo dadka ka duwan waa la fadhiisin karaa waayo nebi maxamed saxaabadu waxay yidhaahdeen meel yar baanu u samaynay markii dambe wax yaro in yaroo taaga ayaanu u samaynay dadkan uu la hadlayo si uu u wada gaadho waa sababta keensatay in la yidhaha sheekha khudbadaynaya mimbarka ha fuulo waayo codkaagii haddii dadkiiba muuqaalkaagiiba laguba arkiba waayo dadku hadalka aad sheegaysaa maba deeqayo kolka waa in meel ka yaro dheer oo kale ama yartaaga oo kale in la samayn karo oo ay bannaan tahay ayaa waa mas'aladeenna shanaad ee laga qaadanayo isla qisadan bilowga aweye waxaa kalaynu ka qaadanaynaa ardayga iyo sheekha tacaamulka udhexeeya malagani arday buu iska dhigayey waa maslada lixaad arday buu iska dhigayey nebi maxamedna sheekhiisiibuu ahaa sal allahu calayhi wasalam oo mucalinkiisiibuu ahaa waxaynu ka qaadanaynaa in loo baahan yahay ardaygu inuuna su'aalaha la xishoonin haddaad aragta arday waxbaan baranayaa leh haddana sheekhiisa su-aashuu doonayo aan weydiin karaynin waxba baran maayo ibnu cabaas baa la yidhi maxaa aqoontan badanee diinta xaggeed ka keentay saddex arrimood buu sheegay waxaa ka mid ahaa bilisaanin sauul carab yaroo su'aal badan ayuu ilaahay isiiyey buu yidhi bal malagani intuu nebi maxamed su'aal weydiiyey ag intuu su-aashiiyo qura ma soo dhowaadaayo qura ayuu ilaa saddex jeer ku celiyey waxaad arkaysaa haddana islaamnimada ka waran iimaanka ka waran ixsaanka ka waran qiyaamada ka waran calaamadaheega ka waran intaasoo dhinac buu su'aala ka weydiinayaa kolka ardaygu inuuna su'aalaha la xishoon waa masalada lixaad ee qisadan bilowgeega aynu ka qaadanayno masalo toddobaad baa jirta oo aynu ka qaadanayno qisadan bilowgeega aynu ka qaadanayno masalada toddobaad aynu faa'iidaysanaynaa waxa weeye sheekha waxa looga baahan yahay isdhuldhig iyo baa looga baahan yahay iyo haba yaraatee wax kibir ih inuuna agtiisa imanin isla weyni wax la yidhaha inuuna agtiisa imanin ardayda ka ugu yar iyo ka ugu weyn waa inuu isku si u qiimeeyo oo uu isku si u qadariyo oo xataa wax isaga naqsi ku ah hadday ardaydiisu ula yimaadiin inuu ka xumaado ma aha wax isaga naqsi ku noqon kara haddii ula yimaad dulqaad baa looga baahan yahay dulqaad waayo waa waalid xagga diinta ah weeyi ubadkan uu macalinku hayaa waa ubadkiisii xagga diinta weeyi kolkaa macalinku hadduu ardayga waan garaacayaa yidhaa waxay culimmadu aada uga digaan isagoo halkaa ka cadhaysan ama ka nacaya ardayga ulma ma taabsiin karo waayo dee taasi maaha waalidnimo adigoo ilmaha halkan ka jecel oo laga yaabo qosol inaad qarsanaysid ayaad isaga cadho u muujinaysaa si uu waxan u daayo laakiin waxaan maaha hawshan iyo ulayntan iyo edbintan iyo waxyaabaha meesha yaale ardayga iyo macalinka dhex maraa ma aha kuwa ku salaysan nacayb iyo cadho ma aha waa mamnuuc inay cadho iyo nacayb ku salaysan yihiin jacaylkiiyuu udhaxeeyo waa waalidkiisii diinta waa aabbihiisii diintae ayaa loo baahan yahay inuu wixii uu toosin karo uu toosiyo tawaaduc baan looga baahan yahay ninka wax akhriyaya ama wax dhigaya ummadda inuu u muujiyo haddii laakiin dee nin uu de noqdo aan cidiba usoo dhawaan karaynin oo guulwadayaal samaystay hadduu noqdo waa midh subxaan allah wey diinteenna maa shuqul kuma le sheekh shuqul diinteenna kuma leh inuu qofku intuu guulwadayaal samaysto albaab joogayaal samaysto cidi halkaa uga soo geli kari weydo oo lagu cadibmo diinteenna dhaqankeegii ma aha waa qof cid kastiba ay gaari karayso cid kastaana ay la hadli karayso sidaa nebi maxamed tawaaduca culimmadu waxay ka qaateen saxaab malagani markuu nebi maxamed labada gacmood uu qaaday halkeebuu saaray labada gacmood rasuulka jilbihiisuu saaray dee rasuulku ma odhan gamaha iga qaad gacmaha iga qaad ma odhan rasuulku wuu soo dhawaad maxaad hoosta iga soo gelaysaa rasuulku ma odhan halkaa fadhiisa ma odhanin eeg hadda waxa weeye tawaaducii rasuulka iyo dhaqan wanaaggii rasuulka sala allahu calayhi wasalam ayay inooga muuqataayo waa masalada toddobaad weeye nin sheekha ayaa xer iyo arday uu wax u akhriyayey ayuu ninbuu ayay ardaydiibaa dareentay ninbay dareemeen in si gaara sheekhu ugu yar dabacsan yahay sheekhay u yimaadeen ilan xadiidkanay akhrisanayaano waa arday diintii garanayse waxay dhahdeen sheekho waanu cabanaynaa bay yidhah waanu cabanaynaa maxaad ka cabanaysiin buu yidhi waxaan ka cabanaynaa bay yidhaahdeen dee ragga waad yar kala dhowaysataa raggan ardayda ah ee xertaada ah waad yar kala dhowaysataayo waa maxay kala dhowaysigaasi waad mahadsantihiin jawaabtaa dib ma dhigi kartiin buu yidhi jawaabteeda su-aashaa aad i weydiiseen dib ma dhigi kartiin buu yidhi haabay yidhaahdeene sheekh wakhtigaa doonto qaado oo annagu intaa un isyar nidhiye bal aad markaa doonto noo soo jawaab waayahay buu mar dambe oo ay isilaaween buu u yeedhay nin kaste wax yar buu u dhiibay sidii digaaggii oo kale waxbuu u dhiibay wuxuu ihi hoo hebelow waxaad ku soo gowracdaa meelayna cidi ku arkaynin buu yidhi haye buu lagu qaaday ho adna buu waxaad ku soo gowracdaa buui meelayna cidi ku arkaynin kii kalena wuu yimi ho meelayna cidi ku arkayn kusoo gowrac ha masaakiintiiba iska badane meel cidlaa oyna cidna ku arkayn kusoo gowrac hilibka inoo keen markaa waayay bay dhahan raggii o way wada tegeen kii uu sheekhu soo dhaweynayeyna wuu tegey dhammaantood way tegeen markii muddo ay maqnaayeen ayay raggii kale oo dhani iyagoo soo gowracay soo noqdeen kii ay lahaayeen sheekhaa soo dhaweeyaana wuu soo noqdayoo markaas yidhi war waa sidee buui raggii way soo wada gowraceen adi maxaa ku helay dee sheekh waxaadi tidhi buui meelayna cidi ku arkaynin ku gowrac meeshaan istaagaba allaha xaqa aba ah ay buu yidhi meeshaan istaagaba allaha xaqaa ah ayaa ay meel dee ilaahay aan kaga dhuuman karo oon odhan karo cid baani arkayno waan ku soo gowracay baan waayey buu yidhi sheekhii baa yidhi haddaba jawaabtaydii wataa ah. idinkuna makhluuqaad eegtiin la shaqaysiin buu yidhi makhluuqa xidhi qalbigiinan iyo dareenkiinu makhluuquu ku xidhan yahay buu yidhi ninkan aad leedihiin si gaaraad u ilaalisaana khaaliquu ku xidhan yahay buui waa nin khaaliqa ku xidhan ninkani buu ku yidhi waxaa kolkaa muhiim ah oo aan dareemi karaynaa tawaaduca sheekha muhiim weeyi ma ulayn karaa sheekhu ardaydiisa ama macalinku ardaygiisa ma ulayn karaa ul aan waxyeelin tu waxyeella ah looma baahna wejiga iyo madaxa iyo looma baahna meelo khatar gelin karta looma baahna meelo iska caadiya oo gacmaha welibana dee neerfayaal aan lahayn iska caadiya oon wax weynna ahayne wax yaroo fudud ah adigoon qalbiga ka nacaynin culimmadu waxay qaateen rag badani haa ardayga waa la ulayn karaa waxayna u daliishadeen xadii aynaan hadda arkaynin oo xadiiu badilwaxyi xadiikii bukhaari nebi maxamed markii iqra lagu soo dejiyey muxuu rasuulku yidhi uu malaga ku yidhi ma ana biqaari'in buu yidhi malagu muxuu sameeyey wuu qabtay oo waafaqatanii wuu ijijibiyey buu leeyahay markaa rasuulku sala allahu alayh wasalam ilaahay rasuulka boqo kolkaa qabashadan iyo jijibintani dee iyadaaba laga yaabaa usha inay ka khatarsanaato oo waa buquujin weeyaan waa la qabto waa la cadaadiyey taasi waxa weeye ardayga iyo macalinka xidhiidhka dhex mari karaya weeye laakiin marnaba xidhiidh nacayb ma aha xidhiidh nacayb ma aha waa inuu macalinku murabbi yahay ardaygiisa ilaahay ku xidhaya oo adduunyada ka leexinaya waa inuu noqdaa sida saxdaa ah wey dhibaatooyinka hadda wakhtigan aakhiru zamanka jire ina haysta waxaa ka mid a ardayda anuu aan la sheekaystay shakhsiyan ardayda madaarista ah, sekandariyada a haddaad la sheekaysato ee welibana islaamiga ee diiniga ah haddaad la sheekaysato madrasadaad ugu necab tahay isheeg haddaad tidha tiisuu kuu sheegi macalinkaad ugu necab tahay isheeg haddaad tidhana macalinkiisuu kuu sheegi anu waan u fiirsaday xidhiidhka idiin dhexeeya adig macalinkaaga bal iga warran baan ku idhi wuxuu aaminsan yahay ardayga eg diiniyan tawjiih rabbaaniya lamaba siininba waa la kala shaqaystaayo isna cashir baa la baraa lacag yarna bishii baa laga qaataa ardaygu wuxuu u haystaa macalinkani wa all wuxuu u tarayaa inayna jirine shilinkiisu inuu halkan keenay shilinkiisaa halkan keenay shilinkiisaana goobta keenay kolkaa macalinku maxau ixtiraam u haya lacagtayda ii goysu kuleeyahe kolka waa waxyaabaha runtii keenaysa tarbiya xumo ardayda tahriibta markii dib loo eegay ee la baadhay ardayda tahriibta rag badan baa laga helay runtii oo dee meelo ka soo jeeda ama asal ku leh meelo diiniya ka soo jeeda oo addana tahriibaya maxaa keenay kolkaa diin buuba dhamey qur-aan buu xifdiyey inuu tahriibo waxa keenay tawjiixuma ku dhacday tawjiixumo xidhiidhka isaga iyo sheekhiisa udhaxeeya iyo barbaarinta ardayga lagu xidhayo rabbigii lagu xidhayo in allah lagu xidho adduunyadu waxay tahay loo sheego taa ayaa runtii iska yar ama aad iyo aad u yaraatay waxyaabaha aynu ka qaadanayno ayay ka mid tahay bal macnaha aynu isku soo xidhna markaa can cumara cumar waxaa laga wariyey radia allaahu allaha ka raalli ahaada canhu xaggiisa aydan mar labaad baan dib ugu laabanaynaaye qaala wuxuu yidhi cumar baynamaa wakti naxnu anagu cinda rasuulillaahi rasuulka ilaahay agtiisa aanu ahayn sala allahu calayhi wasalam ereygaa juluus ah kutubta makhduudaadka ah ayuuna ku qornayn makhduudaadka waa laga waayey makhtuudaadkii sheekha ayaa laga waayey baynamaa wakti naxnu anagu cinda rasuulilaahi rasuulka ilaahay agtiisa aanu fadhinay sal allahu alayh wasalam halkaasa cinda rasuulilaahi ma aha cinda nebiyilaahi ma odhan karnaa haddaba cinda nebiyilaahi maranu nebigii ilaahay la fadhinay ma odhan karnaa masalada culimada muxadisiintu way isku khilaafeen sida xadiidka loo adkaynaya bal hadda eeg lafdiga siduu u arooray un ha loo qaato ayay ragga qaarkood qaateen imaamu nawowi oo kale wuxuu qaatay meye kol haddii macno buuranoo isbedelaya ayna jirin alfaadda waad isku bedelan kartaa halkan riwaayatun bilmacnana waa masale la yaqaan baynamaa wakti naxnu anagu cinda rasuulilaahi rasuulka ilaahay agtiisa aanu nahay sala allahu calayhi wasalam daata yowmin maalin maalmaha ka mida id dalaca waxa nagu soo baxay calaynaa annaga dushayada waxa nagu soo baxay oo nagu soo kediyey rajulun nin baa nagu soo baxay si degdega ninka oo shadiidu bayaadi hiyaabi maryihiisa caddaankiisu ay daran yihiin ninka oo shadiidu sawaadi shacari timihiisa madowgiisuna ay daran yihiin ninka oo laa yuraa aan lagu arkaynin calayhi isaga dushiisa aharu safari safar calaamadihii aan lagu arkaynoo calaamad safarba ayna ka muuqan walaa yacrifuhu uuna garanaynin minaa annaga xagga yagana axadun axad qurihi uuna geranayn nin garanayaa naguma jiro xataa jalase ilaayuu fadhiisto ila nabiyi nebi maxamed ilaayuu la fadhiisto sala allahu calayhi wasalam faasnada wuu tiiriyey si degdega rukbatayhi labadiisa jilib ayuu ilaa rukbatayhi rasuulka labadiisa jilib ku tiiriyey maxaa halkan layskugu khilaafi waayey labada damiir dee ninku labadiisa jilibis jilbiskama horkeeni karo waa la garanaya kuwiis iyo kuwii rasuulka inayhin kuwa isku tiiriye wa wadaca wuu dhigay kafayhi labadiisa kafna wuxuu dhigay calaa fakhidayhi rasuulka labadiisa bawdyood dushooda ayuu dhigay wa qaala markaa wuxuu yidhi waa malagiibaa hadlaya yaa muxamed ahbirnii can lislaam muxamedow iiga waran islaamnimada ayuu yidhi ahbirnii can lislaam intaynaan gaadhin ereygan yaa muxamed abaynu ka hadlaynaa diinteennu waxaa layna yidhi nebi maxamed magiciisa haugu dhawaaqina sal allahu calayhi wasalam yaa muxamed waa edabdaro inaad yaa muxamed tidhaahdaa waa adabdaro weeye waa edabdaro wey yaa muxamed inaad rasuulka ku tidhaa waayo ilaahay baa aayad qur'aana inagu yidhi laa tajcaluu ducaaa arasuuli maxay aayaddii qur-aanka ahayd eh, baynakum ka ducaai bacdikum bacdan warse aad iskugu yeedhiin nebiga ha ugu yeedhina baa layidhi idinku haddaad yaa cali yaa muxamed istidhaahdiin dee rasuulka yaa muxamed ha ku odhanina yaa nebiy allah yaa rasuul allah yaa xabiib allah ee nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waa inaad sidaa ugu dhawaaqdaa kolka yaa muxamed waa ay kuu muuqataa hadal yaro qallafsan inay tahay malaga haddaba maxaa ka siiyey yaa muxamed ila yaa muxamed buu yidhi aayad idil baynu haynaayo inoo diidan inaynu nabigeenna sidan ugu dhawaaqno sal allahu calayhi wasalam waxay culimmada qaarkood yidhaahdeen waxay ahayd yaa muxamedan uu malagu ku hadlayaa intii aan laynaga nahiyin yaa muxamed ha odhanina layna odhan ama sidanaad iskugu dhawaaqdin nebiga ha ugu dhawaaqina intii aan layna odhan een hawshaa laynoo diidin ka horbay ahayd oo saasuu malagu yaa muxamed u yidhi waa nahyiga hortiibay culimada qaarkood qaateen waa qowl ay culimadu kaga jawaabeen culimada qaarkood waxay qaateen yaa muxameda uu leeyahay dadka nahyigu uu ku soo arooray waa bani aadamki malaaigta maba aha ninkani waa qofka ninka de nin iska soo dhigay ee hadlayaa waa malag sidaynu ognahay malag baa hadlaya malaa'igta looma diidin inay nabiga magiciisa ugu dhawaaqaane innagaa la inoo diiday bay ragga qaarkoodna ku jawaabeen oo yaa muxamed dee malag baalaho inooma taalla innaga markaa waa inagunbaa lainoo diiday waa jawaab labaad oo ereyga yaa muxamed ah laga bixiyey jawaab saddexaad oo yaa muxamedan laga bixiyey baa jirtay culimmadu ka bixiyeen waxay yidhaahdeen ninkani malagani saxaabada markuu u yimid qof reemiyo acraabiya buu iska dhigayey oo sida dee dadka engeganee qallafsani ay rasuulka ula hadlaan ula hadlaya kolkaa tamwiih isqarin uu isqarinayo ayay yaa muxamedu ka tahay bay yidhaahdeen ragga qaarkoodna yaa muxamed waa isqarin uu isqarinayo ayuu yaa muxamed malagu u leeyahay saddex jawaabood oo culimmadu ay kelmadda yaa muxamed a ka bixiyeen ayaynu haynaa nahyiga hortiibuu ahaa qolaa tidhi malaa'igtaba nahyigu uma yaalle inagunbuu inaquseeyaana qolaa tidhi malagu isqarin bay ka ahayd uu isqarinayana qolaa tihi waxaa jira xadii riwaayooyinka xadiikani uu leeyahay odhanaysa sawdka un baanu maqlaynay eeg hadda sawdka unbaa nebi maxamed rajci jawaab celintiisuun baanu maqlaynaye cid alla cid wax su-aalaysayba maanaan arkaynin riwaayooyinka qaar baa odhanaya jabaq celinta nebi maxamed markuu jawaabta celinayo jawaabtiisanuu celinayuun baanu maqlaynaye cidda rasuulka wax su-aalaysaba anagu maanan arkayno nooma muuqanin bay yidhahdeen ibnu xajar markuu eegay xadiidkaa iyo xadiidkan wuxuu ihi warkan cumar binu khadaab ee muslimka ku yaala ayaa ka awood badan oo kaa lama yeelayo buu yii kaa yidhi cidda rasuulka wax weydiinaysa maanaan arkaynin la yeeli maaya buu ibnu xajar qabaa xadiikan xadiidkan cumar binu khadaab nin dhar cadcad xidhan oo tima madow ayaa noo yimid oo ilaa nebi maxamed lugihiisa lugaha u saaray oo gacmihiisa dul dhigtay kolkaa nin la arkayo ayuu xadiikeenani sheegaya riwaayada kalena waxay leedahay waxanaan arkayn baa nebiga suaal weydiinayey nebigu markuu jawaab celinayo un baanu ibnu xajar markuu bukhaariga sharxayey wuxuu yidhi la qaadan maayo xadiikaa kaleeh kanaa la qaadan waxaynu leenahay qowlka ibnu xajar waa suuragal eh laakiin mid kalaa kasii fududba sanad ahaan horta hadduu saxiix noqon lahaa riwaayada kale hadday saxiix tahay waxa ka fudud in la yidhaahdo laba qiso ayaa kala jiray oo laba xaaladood bay kusoo kala aroortay maruu malagu yimid oo isagoon muuqanin uu u yimidayna saxaabadu arki karayn oo rasuulka uu su'aala weydiinayey iyo markan aynu hadda hayno oo laba qiso oo kala duwan ayaa meesha ku sugan bay ragga qaarkood qaateen ragga qaarkoodna waxay qaateen qisadan oo qura ayay saacadaheegiiyo daqiiqadihii uu nebiga wax weydiinayey malagu ayuu marna nin muuqdo ahaa marna waxaan la arkaynin oon muuqanin ayuu ahaa marna wuu muuqday marna ma muuqanin saana waa lagaga jawaabay haddaba xadiikan inoo tilmaamaya malaga in la arkaya oo ninnimo loo arkayey iyo riwaayada kale sheegaysa in nebiga jawaab celintiisa uun la maqlayey haddii noo jamci lagu yidhaa saddexdaa qowl ayaad kaga jawaabi ibnu xajar oo yidhi kanunbaa la qaadanaya kaa kale waa daciifoo la qaadan maayo iyo rag yidhi meye waa laba qiso oo kala duwan iyo meye rag yidhi waa qiso qurahe xaaladaha qaarna wuu muuqday xaaladaha qaarna ma muuqanin ayaa lagaga jawaabaya waxaynu isweydiinaynaa malagu waa malakul jibriile nebi maxamed imise jeer buu u yimid waxay culimada qaarkood sheegeen afar iyo labaatan kun oo jeer inuu malakul jibriil nebi maxamed u yimid uu waxyi u keenay imise jeer bay yidhaahdeen afar iyo labaatan kun oo jeer ayuu malakul jibriil nebi maxamed u yimid oo waxyi uu u keenay haddaba afar iyo labaatankii kun ee jeer mar kamida un weeyaan markani waa xaalad kamida weeye in sha allahu tacaala casharkeennii halkaa waqaala ya muxamed akhbirnii can lislaam halkaa ayuu inoogu joogi doonaa hada wsal allahuma wslama cala nabiyina muxamed